alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin liimaam nawowi raximah llah khaas ahaan waxaynu joognay baab raja baabkii rajaaga ayaynu joognay waxaynu tambiihinaynaa innagoo baaburaja joogna waxaa jira alrajaa iyo altamanii rajada iyo iska jeclaysiga tamaniga ah oo iska yidi yididiilada wax layska yididiilanayo layska tamaniyaya ama bicibaara ukhraa alrajaau almaxmuud waalrajaau almadmuum rajo sharcigu ammaanay iyo rajo la dhaleeceeyey rajada sharcigu ammaanay waxa weeyaan waa tuu ruuxu asbaabta la yimaado uuna naxariista ilaahay rajeeyo dembigii waa ka toobadkeenayaa toobadkeenkii buu la imanayaa makfirana waa rajaynayaa in toobadda laga aqbalo daacaadkii iyo wanaaggii buu la imanayaa waajibaadkii ka soo baxayaa in laga aqbalona waa rajaynayaa inuu allah u naxariisto waa rajaynaya isagoo asbaabtii raxmadda uu ku heli lahaa ama qabuulka uu ku heli lahaa la yimi markuu haddana naxariista ilaahay rajeeyo kaa waxaa la yidhahay alrajaau almaxmuud waa rajada sharcigu ammaani weeye waxaa jira mid markaa la dhaleeceeyaa jiro ammaani waa la yidhaahdaa laysa biammaaniyikum walaa ammaaniyi ahli lkitaab iyadoo cidi xumaan iskaga sugan tahay aynay ka toobad keenin haddana makfira inay iska rajaysato waay is ilaahay waa kafuururaxiim oo raxmaddiisu waa waasico waa kuu dembi dhaafaya towbaddiina lama iman dembigii iskaga nigyahy taasi waa iska ammaani waa tamani waa alraja almadmuum rajada sharcigu dhaleeceeyey weeye rajadii la rabay ma aha rajada saxda ah waxaa laga tilmaamayaa asbaabtii inuu la yimaado dabeedna rajadana markaa u raaciyo taasaa la ammaanaya laakiin qofkii oo aan markaa waxa weeye wax wanaaga la imanin towbad la imanin waajibaadkii aan gudan haddana inuu is yidhaahdo waxa weeye dee jannaadka darajaadka saraad gelaysaa yacnii waxa weeye dembiyadaadana waa la dhaafayaa kamana toobadkeenin waa iska tamanni weeye iyo quruur shayddaanku kedinaayo taas culammadu waxa weye waa ka digaan tamanniga iyo ammaanidaas ama alrajaa' lmadmuum aad baa looga digaa alcallaamatu bnu muqri waa kii odhan jiray taquulu maca alcisyaani rabbii haafirun sadaqta walaakin haafirun bilmashii'ati warabuka raasiqun kama huwa haafirun falima laa tusadiqu baynahuma bisawiyati calى anahu birisqi kafala nafsahu likulin walam yakful likulin bijannati falam tarda ila asacya fima kufitahu wa ihmaala ma kulliftahu min wadiifati ibnu muqri wuxuu ka mid ahaa culamaau shaaficiya wa saaxib alirshaad waxa uu yidhi waxaad odhanaysaa cisyaan la jirkii rabbigay waa haafir adoo cisyaankii ku neg oo ku sugan runbaad sheegto haafir waa yahay laakiin mashii'u ku dembi dhaafaayo kuu doonuu u dembi dhaafaa kuu doonana uma dembi dhaafo yaa kuu sheegay inuu ku dembi dhaafayo wuxuu ku tilmaamaya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu ku tilmaamaya wa rabbuka raasiqun kamaa huwa haafirun rabbigaana waa raasiq siduu haafir u yahu raasiqu yahay maxaad haatan labada u simi weyne risqi ma fadhinaysid raasiq inuu yahayna waa jirtaa asbaabtii risqaad doonaysaa waa adiga raadinaya marka siduu haafir u yahu raasiqna u yahay falima laa tusadiqu baynahuma bisawiyati calaa annahu birisqi kafara nafsahu haddana markaas uu sheegaya labaduma ma sinna oo maxayna ku sinnayn risqa cid walba allah waa u ballanqaaday laakiin cid walba janno uma ballanqaadin wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha ayuu ku tilmaamaya risqii cid walba waa u ballanqaaday walam yakfur likullin bijannati mid walba janno uma ballanqaadin falam tarda ila sacya fima kufiitahu wa ihmaala maa kuliftahu min wadiifati kumaad raalli noqon mooyaane inaad u roorto wixii lagaa kaafiyey risiqu u jeedaa wa ihmaala maa kulliftahu min wadiifatii iyo inaad dayacdo kii markaysaga lagugu kallifay waa camalkii saalix ahaa iyo iimaankii inaad la timaaddo taasna waxaw inaad dayacdo oo min wadiifati shaqa waayahay waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiiska afar boqol iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo sagaal iyo labaatane oo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam lama khalaqa allahu alkhalqa kataba fii kitaabin fahuwa cindahu fowqa alcarsh lama khalaqa allaahu markuu allah abuuray alkhalqa makhluuqaadka markuu abuuray kataba fii kitaabin kitaab buu ku qoray ama weji labaad lama khalaqa allaahu alkhalqa markuu ilaahay qadaray abuurka makhluuqaadka oo khalqiga taqdiir looga jeedo taqdiir looga jeedo wala anta tafri ma khalaqta wa bacdu lqawmi yakhluqu uma laa yafrii kataba fii kitaabin kitaab buu ku qoray lamaa khalaqa allaahu markuu ilaahay qadaray alkhalqa makhluuqaadka markuu qadaray kataba waa qoray fii kitaabin kitaab buu ku qoray fa huwa kitaabkaasi cindahu allah agtiisuu ku sugan yahay fowqa alcarshi inna raxmatii naxariistaydu ayuu allah yidhi taglibu ghadabii waxay ka haalib noqonaysaa oo ay ka badanaysaa cadhadayda wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnaydee isla saxiixa ku sugan halabat ghadabii waxay ka haalib noqotay cadhadaydii wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo iyaduna saxiixa ku sugan sabaqat ghadabii waxay ka hormartay ghadabii cadhadayda muttafaqun calayhi xadiidka waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labadoo isku waafaqeen badanka culammadu fa huwa waxay u celiyaan kitaabkay u celiyaan laakiin bacdi aan badnayn oo daliilu faarixiinku ka mid yahay baa waxay u celiyeen inay damiiru shani ka dhigeen inay damiiru shani ay ka dhigeen laakiin sida fiicani ee badanka culammadu maraan waa in kitaabka loo celiyo xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ilaahay makhluuqaadka markuu abuuray ama markuu makhluuqaadka qadaray inuu kitaab qoray kitaabkaasna wuxuu ku qoray ina raxmatii sabaqat ghadabii iyo ina raxmatii halabat ghadabii riwaayadka qaarkoodna takhlibu bay sheegayaan kitaabkaasi allah agtiisu ku sugan yahay carshiga korkiisaanuu ku sugan yahay fowqa alcarshi bacdu ahli cilmi waxay ku xambaareen sida alimaam ibnu xibbaan duuna alcarshi in looga jeedo fawqa bimacna duuna loo isticmaala kitaabkiisa saxiixa ataqasiim walanwaac waxa uu ku sheegay fawqa waxa looga jeedaa bimacna duuna waana soo aroortaa fawqa oo duuna looga jeedo dabeedna wuxuu soo qaatay aayadda allah u yidhi ina allaha laa yastaxyii an yadriba maalan ma bacuudatan fama fawqaha ay fama duunaha fi siqar marka wixii ka sokeeyaa laga tilmaamayaa bacuudada marka fawqa alcarshi duuna alcarshi baa looga jeedaa buuli waxay culamo badani ay tilmaamaan carshigu inuu yahay aclaa makhluuq makhluuqa ugu koreeya inuu yahay saasay markaa maraan laakiin culammada qaarkood fawqa waxay u daayeen sideeda oo waxay yidhahdeen waa carshiga korkiisi waa carshiga korkiis axaadiista qaarkood waxaa laga fahmayaa qoraalka in carshiga laftiisaba korka lagaa qoray waxaana ka mid a ah riwaayada uu soo wariyey imaam axmed ee sanadkeedu uu yahay saxiix cala sharti muslim min xadiisi abi hurayra oo rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam lama faraqa allahu min alkhalqi kataba calaa carshihi raxmatii sabaqat ghadabii carshiga korkiisuu ku qoray kataba calaa carshihi marka carshiga in korka lagaga xardhay oo carshiga korkiisa ay ku qoran tahay ayaa xadiiskaasina tilmaamaya imaam axmed soo wariyey sanadkuna waa saxiix calaa sharti shaykhayn shardiga bukhaari iyo muslim ayuu ku asaxay waa jirtaa riwaayo kaleoo imaam axmed soo wariyo abu hureyre laga soo warinaayo inuu u sheegay fa wadacahu taxta carshihi laakiin riwaayada dacfa ku sugan waayo shariiku baa sanadkeeda ku jira isagaana la gaar noqday hadday asixi lahayd waxay markaa yacni quwo u tari lahayd qowlka marka ibnu xibbaan uu ku tegey ayay markaa xoojin lahayd haddaba goorta kitaabkan la qoray waa goorma markii makhluuqaadka la abuuray baa mise waa intaan makhluuqaadka la abuurin bimacnaa makhluuqaadka kolleyba qaar waa jireen laakiin goortan marka waxa weye makhluuqaadkii oo dhan miyaa la abuuray yacni waa hadda cirarkiiyo dhulka iyo yacni waxa weeye markaa lahaa mise waa intaan la abuurin riwaayaadka badankoodu waxay tilmaamayaan markii khalqiga la abuuray iyo lama faraqa allaahu min alkhalqi iyo lama khalaqa allahu alkhalqa yani marka ayay tilmaamayaan bacdigoodna waxay tilmaamayaan lama qada allahu alkhalqa qada qada baa laga cabiraya culamada qaarkood waxay qadaaga waxa looga jeedaa khalqi oo qadaa bimacnaa khalqi waa loo isticmaalayo qadaagii qadarkii in la fuliyo qadaa waa la yidhahdaa faqadaahunna sabca samaawaat marka qadaaga waxay bimacna alkhalqi baa loo jeedaa bacdi culamada ka midaa ah si ay yidhi halka bacdi kalena ay ka yidhaahdeen maya khalqiga bimacna alqada iyo taqdiir looga jeedaa ila waa inagii soo sheeganay khalqigana in loo isticmaalo macno iijaad iyo macno kale waa loo isticmaala marka macnaha kale aynu sheegnay oo taqdiirka ah qadaradda in loo isticmaalo qadaradda in loo isticmaalo haddaba xadiiska bukhaariga laftiisa ayaa markaa laga fahmayaa inay marka waxa weeye ka horraysay abuurka marka makhluuqaadka la abuuraayo fii saxiix albukhaari waxaa ku yimi ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha kataba kitaaban qabla an yakhluqa alkhalqa ilaahay kitaab buu qoray qabla an yakhluqa alkhalqa intaanu makhluuqaadka abuurin ka hor waxaana loo jeedaa makhluuqaadkao dhan maahee qayb ka mida laga tilmaamaya ama cirarkiiyo dhulkaoo kale ayaa laga tilmaamaya ina raxmatii sabaqat ghadabii maktuubun cindahu fawqa alcarshi agtiisaana kitaabkaa la qorayoo carshiga korkiisa ayuu ku sugan yahay ama lagu qoray waa fii saxiixi bukhaari kaas calaa kulli xaal xadiidkan waxaa laga qaadanayaa masaa'il badan waxaa ka mid ah culuwiga allah koreeyo oo in allah carshiga ka koreeyo oo allah sarreeyo waa laga qaadanaya culuwiga ilaahay fa huwa cindahu fawqa alcarshi waxaa kaloo laga qaadanayaa cindiyada marka waxa weeye fa huwa cindahu fawqa alcarshi culamada qaar waxay yidhaahdeen cindiyada waxaa laga tilmaamaya cindiyatu makaana laakiin waxa weeye in cindiyatu makaan loogama jeedo laakiin maanac diidaya ma jiro saxiixu waxay tahay yani kitaabkaasi inuu agtiisa ku sugan yahay agtiisa inuu ku sugan yahay marka taasna waxa weeye in la isbaatiyo ayaa ka imanaysa waxaa kaloo xadiiska ku sugan qoraalkaas inuu allah qoray ama isagu bidaat ha qoro ama ha amro in la qoro oo malaa'ig ha amro ama qalinka laftiisaba ha amro inuu qalinka qore waqtiga kitaabkan la qorayaana kollayba wakhtigii lowxulmaxfuudka waa ka dambaysaa wakhtigii lowxulmaxfuudka way ka dambaysaa marka kitaab gaara inuu yahay oo aanu kitaabkii lowxulmaxfuudka ahayn ayuu aqbali karaa xadiiska waxaa kaloo ku sugan raxmadda ilaahay inay ka hormartay oo ka qaalib noqotay oo ka badan tahay cadhadiis oo allah markaa raxmaddiisa iyo cadhadiisa labada waxa badan tacalluqa khalqiga ay ku tacalluqayaan oo raxmaddiisaa badan sababtu waxay tahay raxmadda wakhtigeedu waa waasic oo khalqigu intay raxmadda xaggeeda ka helayaan oo raxmaddu u hormaraysaa ka badan inta cadhada xaggeeda uga imanaysa waayo raxmaddu xataa bikayri istixqaaq bay ugu imanaysa allah ugu naxariisanaya iyagaan mutaysan laakiin cadhada bikhayri istixqaaq ugu iman mayso raxmadda wakhtigeedu waa waasico qofku markuu uurjiif yahay iyo markuu naaska nuugaayo iyo marka naaska laga jaro iyo markuu koraayo iyo markuu gaboobo yacni xaal walba raxmaddii waa ku tacalluqaysa naxariistii ilaahay ya isagoo dembiba aanu ka dhicin ayay raxmaddii ku tacalluqaysa laakiin qadabku wuxuu ku tacalluqayaa uun marka waxa weeye dembi ka dhaco ayuunbu ku tacalluqaya marka dembi ka dhaco ayuunbu ku tacalluqaya cadhaduna cid aan istixqaaqin markaa kuma tacalluqo saas aawadeed baa raxmadda ilaahay uga waasacsan tahay cadhadiisa uga waasaxsantahay ugana haalib noqotay ugana hormartay halabada iyo sabqigana waxaa looga jeedaa horumarka iyo haalib noqoshadana farabadnaanshaha laga tilmaamaya naxariista allah ay fara badan tahay xadiidka afar boqolyohanyoabaatan canhu abu hurayre xaggiisa waxa uu ka soo wariyey iyo muslim ka soo wariyeen qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waxaan maqlay buu hi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaal odhanaya jacala allaahu araxmata miata juz'in jacala allaahu allah wuxuu ka yeelay alraxmata naxariista mi'ata juz'in boqol qaybood buu ka yeelay fa amsaka cindahu agtiisa wuxuu ku hayaa oo ku baaqi yeelay tiscatan wa tisciin sagaal iyo sagaashan qaybood oo raxmad ah oo kala duwan wa anzala fi alardi juz'an waaxidan arladana wuxuu ku soo dejiyey juz'an waaxida qayb keli ah oo boqolkii qaybood ee naxariista ka mida mid qura ayuu ku soo dejiyey arlada fa min dalika aljuzi yataraaxamu alkhalaa'iq juska aawadii halkaa qayb keliya boqolka ka mida ee naxariista ah ayaa yataraaxamu alkhalaa'iq makhluuqaadku isugu naxariisanayaan xataa tarfaca ilaahay ka kor qaado addaabatu yacni daabaddu afar addin waxaa ku socdaa xaafiraha qowmkeeda ilaa ay ka sare uga qaaddo can waladiha yacni ubadkeeda neefkii ay dhashay bay sare uga qaadaysaa khashyata an tusiibah baqasho ay uga baqayso an tusiibahu inay haleesho bimacnaa inay dhibaatayso ay uga baqayso naxariistay u naxariisanayso ayaa markaa afar addilaydu mid waliba waxay dhashay ay u turaysaa u naxariisanaysaa haddii markaa qoobkeedu markaa waxa weyaan uu fuulo ay kala boodaysaa turaalo iyo naxariisay u naxariisanaysa daraaddeed wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo saxiixa ku sugan ina lilaahi tacaala mi'ata raxma allah waxaa u sugnaaday boqol naxariisood anzala minha raxmatan waaxidatan bayna aljinni waalinsi waalbahaa'imi waalhawaam anzala waa soo ay boqolka naxariisood xaggooda wuxuu ka soo dejiyey raxmatan waaxida ama inay sifo ka ahaydoo laga soo hormariyey ka dhig weji labaad anzala waa soo dejiyey minha xaalo raxmada soo socotaa boqolka naxariisood ay ka mid ahaatay raxmatan naxariis ayuu soo dejiyey waaxidatan keli ah ayuu soo dejiyey bayna aljinni waalinsi waalbahaa'imi waalhawaam noolayaasha arlada ku nool yacnii dhexdoodoo dhan buu ku soo dejiyey oo u qaybqaybiyey hadday tahay jinni iyo hadday insi tahay bini aadam tahay iyo hadday xoolo tahay ma yeedhaan iyo hadday bahala tahay kulligood halkaa naxariis baa loo qaybiyey sagaal iyo sagaashan kalena waa la baaqi yeela loo dibdhiga fa biha yatacaatafuun halkaa naxariis ee arrada loo soo dejiyey aawadeed bay yatacaatafuuna isugu naxariisanayaan oo isugu turayaan wa biha naxariistaas sababteeday ba'du waa sababiyo iyo taraaxamuuna isugu naxariisanayaan wa biha naxariistaas sababteeday tactifu yacni markaa ugu naxaysa ugu naxariisanaysa alwaxshu duurjoogtu calaa waladiha yacni markaa ilmaheeda ay ugu turaysaa ugu naxariisanaysa wa akhara allahu tacaala allah waa dibdhigay tiscatan wa tisciina raxmah sagaal iyo sagaashan nooc oo naxariis ah ayuu dibdhigay oo baaqi yeelay aakhira ku dibdhigay yarxamu biha cibaadahu yowma alqiyaama sagaal iyo sagaashanka naxariisoodoo yarxamu biha allah ugu naxariisanayo cibaadahu addoommadiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ugu naxariisanayo warawaahu muslimun muslimna waa soo wariyey aydan noqoshaynu ku noqonay min riwaayati salmaan alfarisiyi radia allahu canhu werintii salmaan alfarisi xaaluu xadiisku ka mid ahaaday mar hadduu saxaabi kale yahay isla macnihii baa ku saabsanaadee culammada muxadisiintu waxay ictibaariyaan xadiisun aakhar xadiis kale saas aawadeed waxa fiican kutubaha raqamka gaarka u yeelaya ayaa fiican qaala wuxuu yidhi salmaan alfarisi baa odhanaya qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina lilaahi tacaala mi'ata raxma allah waxaa u sugnaaday tacaala allah isagaa korreeye mi'ata raxma boqol naxariisood fa minhaa waxaa ka mida boqolkaa naxariisood raxmatu naxariis naxariistaasoo yataraaxamu biha alkhalqu baynahum dhexdooda khalqigu isugu naxariisanaayo wa tiscatun wa tiscuuna sagaal iyo sagaashan ay minhaa boqolka naxariisood ka midina liyowmi alqiyaamah waxay u sugnaatay maalinta qiyaame wejiga fiicani waa in marka waxa weeye kaainatun liyowmi alqiyaama yani halkaa laga dhigo khabarka bacdi culammada ka mid oo ka dhigay marka min haada aynu qadarnay khabarka ka dhigayna waa jiraan laakiin sida fiicani wejiga fiicani waad kami min haadana waa laga sifaynaya wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnay in allaha tacaala khalaqa yowma khalaqa asamaawaati waalarda mi'ata raxma in allaha allah tacaala allah isagaa koreeye khalaqa waa abuuray yowma khalaqa asamaawaati waalarda maalintuu cirarka iyo dhulka abuuray mi'ata raxma boqol naxariisood buu abuuray kullu raxmatin naxariis kastaaba tibaaqu maa bayna alsamaa'i ila alard waa mid buuxinaysoo daboolaysaa cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa mid daboolaysa wey naxariis kastaaba fa jacala minha wuxuu ka yeelay minha xaalay markaa boqolkaa naxariisood ay ka mid tahay fil ardi raxmatan arlada gudaheeda naxariis buu ka yaala xaalay boqolka naxariisood ka mid tahay naxariistaas fa biha tacdifu halkaa naxariis sababteeday tacdifu ugu naxaysaa ugu naxariisanaysaa alwaalidatu hooyadu calaa waladiha ilmaheeda walwaxshu dugaagguna ay ugu naxariisanayaan watayru shimbiruhuna ay ugu naxariisanayaan bacduha barhkoodba calaa bacdin barhka kale ay ugu naxariisanayaan faida kaana yowmu alqiyaama ay faida wujida ama xasala ama waqaca marka la helo ama markuu dhaco yowmu alqiyaamati maalinta qiyaame kaanad waa taamo akmalahaa bi hadihi araxma waa dhammaystiraa bi hadihi araxmati naxariistan buu ku dhammaystiraa oo bimacnaa boqolkii naxariisoodba waa la kaamil yeelaa xadiiskan ama labadan xadiis ee hadda markaa kala dambeeya aynu isku akhrinay isla macnay ku saabsan yihiin waxaanay tilmaamayaan ilaahay inuu abuuray boqol naxariisood inuu abuuray jacala allahu raxmata mi'ata raxma riwaayaadka qaarkoodna waa caddaynayaan khalqiga in allaha khalaqa mi'ata raxma jacala iyo khalaqa labaduba waa soo arooreen waxaa jirta raxmad sife ilaahaya iyo raxmad makhluuqa ah boqolka naxariisood ee ilaahay abuuray ama uu yeelay raxmadii sifada ilaahay ahayd kama mid aha waa boqol nooc oo markaa waxa weeye naxariis ah oo allaha jirsiiyey oo abuuraa laga tilmaamaya ina allaha khalaqa mi'ata raxma sida riwaayaadka qaarkood ku soo arooray marka tani waa raxmad makhluuqa weeyi anwaacda naxariistuna way fara badan tahay waa noocyaal eh, naxariisyo iyo nicmayn ah oo allaah jirsiiyey waxaa kaloo jirta raxmo ilaahay sifo u ah raxmada sifada u ihi waxay noqotaa mar waxaweye raxmatu yani marka waxaweye raxmatun daat marna raxmatu ficlin raxmad ficil ilaahaya yarxamu man yashaa iyo raxmad markaa yani waxaweye sifa daatiya oo waa daatu ictibaarayn raxmada sifada ilaahay ahi laba ictibaar bay leedaho yani waxa weeye bictibaar waa daatiya bictibaarna waa ficliya saas weeye sifada ficliyada waxa la waa sifada mashii'ada ilaahay ku tacalluqda ya yani hadduu doonana allah samaynaayo hadduu doonana aanuu samaynayn mashii'ada ilaahay ku tacalluqda ayaa waxaa la yidhaahdaa waa sifa ficliya ta daatiyaduna waatuu mar walba ku sifaysan yahay hiya alatii lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha mashii'ana kuma tacalluqda allah markaa daata ahaan buu ugu sifaysnaa naxariista inuu naxariisto oo sifa daatiya waa lahayd sifa ficliyana waa leedaho waa daatu ictibaarayn oo mashii'ana waa ku tacalluqdaa saynu tilmaamay waxaa kaloo jirta raxmo uu ilaahay abuuray aasaartay ka tartiibsanta sifada ee ay ku tacalluqdo laftooda marka waxa weeye magacii sifada lagu magacaabaa ta noocaasi waa dhacda ya oo mutacallaqa sifada in magacii sifada lagu itlaaqa waa dhacdaa imka khalqi waa iijaad iyo jirsiin masdarka markaad eegto alkhalqi waa iijaad waa jirsiin waa sifo ilaahay marka jirsiintiiyo abuuristu cidday ku tacalluqda oo la jirsiinayay laftoodana isma khalqi waa dhacdaa in lagu magacaabo xadiiska baad ku aragtay khalaqa alkhalqa iyo qada alkhalqa khalqiga marka waxaa loo jeeda makhluuqii baa loo jeedaa makhluuqii ayaa loo jeedaa ya ee raxma oo sifo ilaahay baa jirta aahaartii raxmada ka dhalanaysay sifada ilaahay aahaartii ka dhalanaysay baa raxmadii lagu magacaabay iyadana waa sidaas waa sidaas marka naxariista ilaahay inay waasictaa laga qaadanayaa waxallo waxaa raxmad allada loo soo rogay inay tahay hal raxmadeed oo boqol ka mid a ayaa xadiiska nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam sagaal iyo sagaashanka noocee naxariistaee kalena ilaahay wuxuu ugu baaqi yeelay oo ugu dibdhigay aakhiro taasi waxay kutusinaysaa sida raxmada ilaahay waasicu tahe u ballaaran tahay bay kutusinaysaa taasina waxay keensanaysaa in naxariista ilaahay la rajeeyo ayay keensanaysaa waxay keensanaysaa inaan markaa laga quusanin naxariista ilaahay ayay markaa keensanaysaa kullu daalika ayaa ka dhalnay xadiidka afar boqol iyo lixyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo labiyo soddone wa canhu abu hureyre waxa uu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen salmaan alfarisi baa inoo dembeeyey laakiin damiirku salmaan u noqon maayee sida shaarixuba baraarujinaayo wuxuu u noqonayaa abu hurayra u noqonaya iyadoo salmaan ka dembeeyey can inabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga isagoo ka soo warinaaya fiima yaxkii can rabbi sida markaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka sheegay oo ka soo wariyey rabbigii tabaaraka wa tacaala tabaaraka isagaa barakadiisa iyo khayrkiisu farabateen wa tacaala allah isagaa korreeye qaala waxa uu yidhi allah adnaba cabdun danban adnaba waxaa dembaabay cabdun addoon baa dembaabay danban dembi ayuu dembaabay faqaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow ikfir lii denbii ii dhaaf dembigayga faqaala allahu tabaaraka wa tacaala allah waxau ihi tabaaraka isagaa barakadiisa iyo khayrkiisu badan tahay wa tacaala isagaa korreeye adnaba cabdii denban waa dembaabay adoonkaygii dembi buu dembaabay facalima ana lahu rabban yakfiru danba waya'hudu bidanb facalima wuxuu ogaaday adoonku ana lahu inuu u sugan yahay rabbana rabbi rabbigaasoo yakfiru danba dembiga dhaafa waya'hudu bidanbi dembigana wax ku qabto ku ciqaaba uma caada addoonkii baa haddana noqdoo dembigiibu ku laabta oo faadnab haddana waa dembaabay fa qaala wuxuu yidhi addoonkii ay rabbi rabbigayow waa nidaa rabbi u yeedhaayo ikfir lii dembii ii dhaaf dembigayga fa qaala tabaaraka wa tacaala allah waxau idhi tabaaraka isagaa barakadiisu iyo khayrkiisu fara bateen wa tacaala isagaa korreeye adnaba cabdii denban addoonkaygibaa dembaabay dembi facalima anna lahu rabban wuxuu addoonku ogaaday inuu u sugan yahay rabbi yakfiru denba dembiga dhaafa waya'hudu bidembi dembigana wax ku qabtoo ku ciqaaba uma caada haddana waa noqday addoonkii oo faadnaba haddana waa dembaabay fa qaala wuxuu ihi ay rabbi rabbigayow ikfir lii dembii aniga ii dhaaf dembigayga faqaala tabaaraka wa tacaala allah waxau idhi tabaaraka isagaa barakadiisi iyo khayrkiisu fara bateen watacaala isagaa korreeye adnaba cabdii demban waa dembaabay addoonkaygu dembi buu dembaabay facalima anna lahu rabban wuxuu ogaaday addoonku inuu rabbi u sugan yahay rabbigaasoo yakfiru demba dembiga dhaafaya wa bidambi dembigana wax ku qabtoo ku ciqaaba qad ghafartu licabdii falyafcal maa shaa qad ghafartu allah baa wuxuu yidhi qad ghafartu waa u dembi dhaafay licabdii addoonkayga falyafcal ha sameeyo maa shaaa wuxuu doono ha sameeyo yacni marba hadduu xaalkiisu caynkaa yaho markastuu dembaabo soo noqonayo toobad keenaayo oo dembigii towbo kala imanaayo yani wuxuu doonaha ha sameeyo muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay muraadka looga jeedaana ma aha dembiga ha iska watoo dembiyadii in la boorinayo inuu dembiga la yimaado maaha dembiyadii in la boorinayo ma ahee waa in marka la tilmaamayo naxariista ilaahay ha ka quusan laakiin mar walba haddaad dembowdo ka toobadkeen oo allah dembidhaaf weydiiso muraadka looga jeedaa saas yadaa laakiin lagama tilmaamaayo in markaa dembigii marka loo sakhirayo laleeyahay dembiga iska wada maaha xaalkaagu mar hadduu sidaa yaho dembigii kasta aad ka toobad keenayso ka soo noqonayso allaha dembidhaaf weydiisanayso xaalkaagu mar hadduu caynkaa yahay dee waa laga aqbalayaa yani marka waxa weeye dembidhaafkaad allah dembidhaaf weydiisato toobad keentay waa laga aqbalaya wa qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi falyafcal maa shaaa ha sameeyo wuxuu doono ay maadaama yafcalu haakada maadaama uu sidaas samaynaayo yudnibu wayatuub uu dembaabayoo toobad keenayo akfiru lahu waa u dembi dhaafayaa fa ina atawbata tahdimu maa qablaha sababtuna waxay tahay towbadu waxay duminaysaa wixii ka horreeyay duminaysaa waatii xadiis ku soo aroortay attaa'ibu min addenbi kaman laa damba lah kii dembi ka toobad keenaa wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn oo kaleu la mid yahay faina tawbata tahdimu maa qablaha maha xadiis nebi inay tahay yacni yaan lagu qaldamin towbadu wixii ka horraysay dumisaa xadiis nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam maaha iyadoo macno ahaan dee ay sax tahay haddana maaha macno kastoo saxa dee in waxaweeye nebiga laysaga tiirinaya maaha attaa'ibu min addambi kaman laa demba lah yacni adilo kale waa jirtaa laakiin lafdigaynu ka hadlaynaa alimaam alqurtubi waxau faaidada faa'iidada ku leeyahay weynaantay weyn tahay ayuu xadiidku ku tusinaya wuxuu kaloo ku tusinayaa fadliga ilaahay inuu waasic yahay oo weyn yahay naxariistiisuna ay ballaadhan tahay dulqaadkiisuna uu weyn yahay ayuu ku tusinaya xadiidkan fawaa'id kalena waa laga qaadanaya fawaa'idka xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mid a dembiga marka laga toobad keenaayo inaan la shardinin qofku inaanu dembigii ku noqon sharti inaynay ahayn waxaa shardi ah alcasmu cala anlaa yacuuda ilayhi abadan laakiin anlaa yacuuda ilayhi abadan inaan weligii ku noqoni shuruudda towbadda kama mid ahaa shuruudu towba maxaa ku jiray alcasmu cala anlaa yacuuda ilayhi abadan inuu go'aansado ya oo niyeeyo inaanu dembigaa ku laabmin laakiin ficlan inaanu ku noqon shardi maaha isagoo go'aansaday inaanu ku laabmin oo niyadaasina dhab ka ahayd ayaa haddana waxaa dhici karta dee xilli dambe haddana shaytaankii inuu u sababo dembigii uu ku dhaco lo odhan maayo toobaddaadii hore ma asixin hadduu casmigu markii hore saxiix ahaa ya oo saa go'aansaday towbaddaadii waxay u asixi weydee dembigii baad ku noqotay markaa la odhan maayo marka waxa weeye marka istikfaarka allah la weydiisanayana waa in shuruuddii towbadda la raaciyaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen istikfaarka allah la weydiisanayo laga baryaayo marna towbaddii baa ruuxu raaciyey oo waa toobad keenay marna istikfaarun buu ilaahay ka baryey allahuma kfir lii allahuma kfir lii rabbi kfir lii ya hadduu towbaddii ku ladhay waa towbad iyo istikfaar wada socda xaaladdaas towbadduna markaa shuruuddeedu waa inay dhan ila shuruud baa loo shardiyaa towbaddeed shuruudda towbaddii marka hadday dhan tahay istikfaarkiina la raaciyo waa laga aqbalayaa saasaa allah ballanqaada wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih allah waa ka toobadda ka aqbala addoommadiisa ina allaha yakfiru dunuuba jamiica aayadda kale waa cidda toobad keenta dembiyadoo dhan bu allah ka dhaafaa si itlaaqaa loo sheegay haddii qofku towbaddii aanu ku darin istikfaar keliya la yimaado astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah waa ducaaun min aladciya waa ducowun ducooyinka ka mid a wuu ducaystay laakiin ma toobadkeenin shuruudii towbadda haddaanu la iman waanu towbad raacinin allah buu baryo dee baryadaas qabuulkeedu ilaahay buu yaallaa inuu ka aqbalo iyo inuu ka aqbalo iyo inuu wax kale ugu bedelo waa ducaa'u min aladciya marka waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dembi in lagu noqnoqdaa macnaheedu inaynay ahayn in la xalaashada inaynay ahayn oo istixlaalkii mukafirka ahaa iyo takraarka dembiga lagu noqnoqonayo inaynay isku mid ahayn taasna waa laga daliishanaya xadiidka afar boqol iyo toddobiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo saddex iyo soddon ah wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waaladii nafsi biyadi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay ee low lam tudnibuu haddaydaan dembaabi lahayn ladahaba allaahu bikum ilaahay waa idinla tegi lahaa waa idin tegsiin lahaa wa jaa'a biqawmin wuxuu keeni lahaa qawm dad buu keeni lahaa dadkaasoo yudnibuuna dembaabaya fayastakfiruuna allaha allaha dembidhaaf weydiisanaya tacaala allah isagaa korreeye fayakfiru lahum u allah dabeed u dembi dhaafo allahna markaa u dembi dhaafo rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiska kale ee soo socdaana waa la macno iyo afar iyo soddon eh wa can abi ayuuba khaalid ibni zaydin radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi abi ayuub alansaari oo khaalid ibni zayd la odhan jiray waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo lowlaa annakum tudnibuuna haddii lala yahay inaad dembaabaysaan haddaynay jiri lahayn inaad dembaabaysaan haddaynay jiri lahayn la khalaqa allaahu khalqan allah wuxuu abuuri lahaa khalqi makhluuqaad buu abuuri lahaa waa facl iyo mafcuul looga jeedo khalqigaasoo yudnibuuna dembaabayo fayastakfiruuna allah dembidhaaf weydiisanayo fayakfiru lahum allahna u dembi dhaafayo kuwaasuu allah abuuri lahaa dad kaluu idinku bedeli lahaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey labadan xadiis waxay tilmaamayaan in nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii dadku aynay dembaabi lahayn ilaahay dadkan intuu tagsiiyo ayuu wuxuu keeni lahaa oo ku beddeli lahaa dad dembaabaayoo toobad keenaya oo allah dembidhaaf weydiisanaya waayo allah waa jecel yahay in isaga marka waxa weeye loo toobad keeno oo la dembidhaaf weydiisto oo la baryo oo loo cudurdaarto allah waa jecel yahay marka cidda dembowdoo dembiga ka toobad keento allah dembi dhaaf weydiisatay inuu allah jecel yahayna waa laga qaadanaya makhluuqaadkana waxa weeye qaarkood waxaa lagu abuuray shahawaad iyo caqli baa labadaba lagu wada abuuray insiga iyo jinka shahawaadna waa ku abuuran yihiin caqliyadiina waa ku abuuran yihiin saas aawadee waana dembaabayaan dembigana waa ka toobadkeenayaan malaa'igtiina shahawaad laguma abuurin wax shahawaada laguma abuurin saas aawadee ma dembaabayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun allah markaa cidda dembidhaaf weydiisataa ee intay dembowdo dembiga ka toobad keento ka dhaaf weydiisanaysa allah waa jecel yahay maaha dembiga inuu jecel yahay laakiin waxaa dembiga ka dambeeyo oo ah toobadkeenkiiyo istikfaarku allah jecel yahay allahna waa dembi dhaafa inuu cid u dembi dhaafana allah waa jecel yahay xadiiska afar boqol iyo sagaal iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo shan iyo soddon ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kunna qucuudan maca rasuli illahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi abu hurayra kunnaa waxaannu ahayn qucuudan qaar fadhiya ayaannu ahayn maca rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay la jirkiis macanaa abu bakrin wa cumaru radia allaahu canhuma fii nafar macanaa la jirkayaga waxaa ahaaday abubakrin abubakar iyo wa cumaru cumar radia allaahu canhuma labadaba allah raalliha ka noqdee yani raallihaanshaha u siyaadiyee wuu ka raallida yahay fii nafarin ay maca nafarin ama fii nafarin jamac markaysaga ay yani xaalay ku dhex sugan yihiin ama koox ku jiraan bayna weheliyeen faqaama rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay min bayni adhurinaa dhexdayada ayuu ka kacay fa abda'a calaynaa waa nagu raagay intuu nebigu naga kacay oo naga tegey ayuu hore noogu soo noqon waayey oo naga raagay fa khashiinaa waa baqannay waxaanu ka baqannay an yuqtataca duunana in nalaga goosto annaga sokodayada bimacnaa isaga nala joogin in la shirqoolaannu ka baqnay in la shirqoolo ila cadow baa jire baanu ka baqnay fafazicnaa waa argagaxnay fa qumnaa waa istaagnay fa kuntu waxaan ahaa buu idhi haddaan abu hurayre ahay awala man fazic ciddii ugu horraysay argagaxday baan ahaa buuhi fa kharajtu waa baxay waxaan baxay abtagii rasuulallahi sala allahu alayh wasalam xaal aan raadinayo baadi doonayo baadi goobayo rasuulallahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baadi goobayo aan raadinayo xataa ataytu ilaa aan imi si aan u raadinayo xaa'itan waxaan imi beer gidaar ku wareegsan yahay oo lil ansaari ansaar u sugnaatay wadakara alxadiisa bituulih xadiisku sheegay dherarkiisii xaalu xadiisku ku sugan yahay ilaa qowlihi laga gaadho ilaa halkii hadalkii uu yidhi abu hurayra faqaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam beerta gudaheedii buu ka helay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo beertii ku jira ayuu u tegey beertaa ninka ansaartii leeyihi faqaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam oo wuxu uhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam idhab tag haddaad abu hurayre tahay faman laqiita ku kastaad la kulanto waraa'a haada alxaa'iti gidaarkan dabadiisa aad kula kulanto yashhadu an laa ilaaha ila allaahu xaal uu qirayo aad la kulanto an laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane sidaa xaalu qirayo aad la kulanto wuxuu qirayaa sidaas mustayqinan xaaluu yaqiinsan yuhu qirayaa yashhadu huwa huwadaasaa laga xaalaynaya mustayqinan yashhaduna waxaa laga xaalaynaya laqiita laqiitahu mafcuulka marka waxa weeye xadfane caa'idka ah ayaa laga xaalaynaya marka faman laqiita ay faman laqiitahu maada haddaad mawsuul ka dhigto dee buu noqonaya haddii kalena waxa weeye waa damiirkii raabidka ahaa shardiya haddaad dhigto mila halkii lafdigunba kala duwan yacnii ku kastaad la kulanto ay laqiitahu wara'a haada alxaa'iti ama kii aad la kulanto yashhadu xaaluu qiraya aad la kulanto an laa ilaaha ila allaahu ay annahu shacniyeh antaasi waa mukhafafa min ahaqiila laa ilaaha ila allahu mid la caabuda xaq maaha allah mooyaane wuxuu sidaa qiraya yashhadu huwa huwadaasaa laga xaalinaya mustayqinan wuxuu qirayaa tawxiidkaas mustayqinan xaaluu yaqiinsan yahay oo si hubaala u rumaysan yahay biha shahaadada qalbuhu qalbigiisu yaqiinsan yahay fabashirhu u bushaariyey biljannati janno ugu bushaariyey rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ruux kasta oo shahaadada marka tawxiidka qiraaya yaqiinna ay ka taho oo qalbigiisu yaqiinsan yaho shaki ka maran yahay sidana ku dhintaa inuu janno gelayo waxaa laga qaadanayaa haddii yaqiinta la waayo oo shaki uu jiro shahaadadu inay waxba u tarayn waxaa laga deliishanayaa mustayqinan ayaa waxay tahay xaal xaalkana waxa weeye alxaal wasfun lisaaxibi qaydun licaamili marka caamilxaalkoo yashhadu ah waxay u tahay shari marka bishari waa in marka yaqiin istiiqaankii waa inuu jiraa istiiqaanu qalbigu inuu yaqiinsan yahay waa inay jirtaa haddii shahaadada marka lagu dhawaaqayo qalbigu aanuu yaqiinsanayn waxay u taraysaa qofka ma jirto waxay u taraysaa ma jirto marka shuruud baa dee loo dhigaa laa ilaaha ila allaahu yani cilmi baa ka mida yaqiin baa ka mida yani waxa weeye waxaa ka mida maxaba ka mida inuu jecel yahay ikhlaas baa ka mida haddaanu ikhlaas ku odhan dee ruuxii ma anfacayso ya yani ma anfacayso shahaadadii shahaadaduna cilmigay ku dhacdaa ashahaada bicilmin bay ku dhacdaa ila man shahida bilxaqi wahum yaclamuun man maata wahuwa yaclamu laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna yaclamu cilmigii waa in la helaa yaqiintii waa in la helaa ikhlaaskii waa in la helaa maxabadii waa in la helaa waka markaa dee bushaara ku jirto fabashirhu biljanna ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam janno ugu bushaareey jannada ama hor buu ka gelayaa waa hadduu dembi kabiire ah ka maran yahay oo dee ahlul wacdi uu yahay ahlul waciid aanu ahayn dembi weyna uu ku dhintay haddaan u jirin jannada hor buu ka gelayaa jannada hor ayuu ka gelaya hadduu dembi weyn ku dhintay oo aanu ka toobad keeninna wa taxta almashii'a taxta khatari almashii'a khatartii mashii'adu hoos yaallaa hadduu allah cafiyo markaana jannada hor buu ka gelaya hadday noqoto in lagu ciqaabo oo dembigaa laga soo jaro oo laga soo nadiifiyo o laga soo daahiriyo naarta lagu soo nadiifiyo kollayba naarta ku waari maayee jannada dib buu markaana ka gelaya xadiidka afar boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lix iyo soddon wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam tala qowla allahi caza wajalla fii ibraahiima sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni camr bni alcaas waxauu yidhi waxa uu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam akhriyey qowl allahi tacaala hadalkii allah u yidhi inuu akhriyey caza wajalla allah isagaa haaliba wajalla isagaa weyneh fii ibraahiima ay fii sha'ni ibraahiima ibraahim shanigiisa uu ka yidhi bimacnaa xikaayo uu hadalkiisii ka xikaayoonayo oo ka qisoonayo allah uu ku yidhi ibraahim baa yidhi rabbi inahunna adlalna kaiira min annaas nebi ibraahim baa odhanaya rabbi rabbigayow inahunna sanamadu ashyaadan ilaahay sukadii la caabudee makhluuqaadka ahi adlalna waxay baadiyeeyeen oo lumiyeen kaiiran in fara badanoo min annaasi dadka ka mida ayay baadiyeeyeen oo lumiyeen faman tabicanii ku kastoo i raaca fa innahu minii anigu iga mid yahay yacnii hadigayga iyo waddadayda iyo ariiqadayda ayuu markaa ku sugan yahay oo atbaacdaydii iyo ummaddaydii uu ka mid yahay wa qowla ciisa sala allahu alayh wasalam iyo wuxuu kaloo akhriyey hadalkii nebi ciise uu yidhi sala allahu alayh wasalam in tucadibhum fa innahum cibaaduk yacni waxa weeye dee qur'aanka ayuu allah kaga xikaayoodo ku sheegay in tucadibhum allahu haddaad cadaabto fa innahum cibaaduk waa addoommadaadii wa in takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fa innaka anta alcasiizu alxakiim adiga ayaa haalib oo gacan sarreeyaan lagaa haalib noqon oo alxakiimu xikmad badan macnaa haddaad u dembi dhaaftana waxa weeye yacni adiga ayaa awoodaya inaad u dembi dhaafto waayo waxaa tahay alcasiizu alxakiim farafaca yadayh nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam wuxuu sare u qaaday yadayhi labadiisa gacmood buu sare u taagay wa qaala wuxuu yidhi allaahumma ayaa allaahu allaahow yallaahu iyo yaa allaahu labadaba waa la odhan karaa inkastoo qaacidadu ay ahayd hamsatulwasliga in waxa weeye markaan laga bilaabayn in aan la akhriyin haddana tan labadaba culammadu waa banneeyeen ummatii ummatii ay irxam ummatii ummadayda u naxariiso irxam ummatii ummaddayda u naxariiso wabakaa waa ooyey nebigu calayhi asalaatu wassalaam faqaala allahu caza wajal allah waxau yidhi caza ilaahay isagaa haalib oo gacan sarreeye wajalla isagaa weyne yaa jibriilu jibriilow idhab ilaa muxammadin muxamed u tag wa rabbuka aclamu rabbigaa ayaa u aqoon badane fasalhu waxaad weydiisaa maa yubkiihi maxaa ka oohinaya maxaa ka oohinaya weydii ilaahay waa og yahay waxa ka oohinaya haddana jibriil buu u diray uu yidhi weydii faataahu jibriilu faataahu nebiga waxa u yimi calayhi asalaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu u noqonaya calayhi salaatu wasalaam jibriilu jibriil baa u yimi calayhi salaam fa ahbarahu waa uga warramay jibriil buu uga warramay rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bima qaala wuxuu yidhi inuu yidhi allaahumma ummatii ummatii inuu saa yidhi uga warramay wa huwa aclamu marka nooc ikhtisaara ku jiro yacni warkii uu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam baa markaysaga jibriille markaa gudbiyey oo nooc ikhtisaara ku jira oo ilaah markaa uu u sheegay wa huwa aclamu iyada oo allaah aclamu u aqoon badan yaho isagu u ogaal badan yahay wa huwa ay illaahu aclamu bima qaala nabiyuhu sala allahu alayh wasalam marka wahwadu waxay u noqonaysaa yani allah bay u noqonaysaa marka hadalka ikhtisaar ku sugan yahay yani jawaabtii wuu celiyey jibriil marka intaa inuu celiyey laynooma sheegin hadda riwaayadan dabeed markuu markaa warkii celiyo u yidhi saaya saasuu yidhi wa huwa aclamu iyadoo allah marka uu aqoon badan yahay xaalku siduu yahay iyo waxa uu yidhiba ayuu u sheegay baa marka macnuhu u dhacaya yani jibriil in loo sheega hadda laynoo tilmaamay laakiin jibriilna waa sii gudbiya marka meesha ka maqan faqaala allahu tacaala allah waxau yidhi yaa jibriilu jibriilow idhab ilaa muxammadin muxamed u tagoo ku noqo oo faqul waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walanasu'uk waa ku raalligelinaynaa fii sha'ni ummatik xaalka ummaddaada ku saabsan waa ku raalligelinayna si aad ku raalli noqoto ayaannu kuu yeelaynaa walanasu'uka isaa'ada wax isaga lagu samaynaya daat ahaan ma aha bimacnaa shaniga ummaddaada ku saabsan kuma xumaynayno waxaa loo jeedaa kuma murugo gelinayno walaa nasu'uka ay walaa nuxsinuk oo marka dee ruux isaga aan wax ku dhicin laakiin ciduu jecel yahay wax ku dhacaan isaga waxa soo gaadhaya waxay tahay waa murugo marka walaa nasu'uka macnuhu wuxuu dhacayaa ay walaa nuxsinuka kuma murugo gelinayno marka waxay iska noqonaysaa tawkiid lasii adkaynaayo sida shuraaxduba sheegayaan sanurdiika lasii akidayay noqonaysa walaa nasuuka kuma murugo rawaahu muslim muslim baa soo wariyey eh, xadiikan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa eh, bushaara ku sugan bushaaro weyn oo ummatu muxamed ugu sugan waxaanay culamada qaarkood ay sheegeen inuu yahay min arja alaxaadiis axaadiista ugu rajogelinta badan ama ugu rajo sheega badan inuu ka mid yahay maxaa ku sugan waxaa ku sugan inuu allah nebiga calayhi salaatu wasalaam u ballanqaaday innaa sanurdiika fii ummatik shaniga ummaddaada ku saabsan waa ku raalli gelinaynaa walaa nasuuka kuma xumayno nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee ummaddiisa aad iyo aad buu u jecel yahay marka si uu ku raalli noqdo inuu allah u yeelayo ayuu sheegay taasna waxaa laga qaadanaya rajo wanaagsan baa laga qaadanaya waxaa jira haddaba hadal mashhuuraa ah jira in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ardaa wa waaxidun min ummatii fi nnaar ma raalli noqon doono iyadoo qof ummaddayda ka midi naarta ku jiro hadalka caynkaasoo faafay baa jira aad arki doonto isagoo meelo badan ku qoran xadiis nebiyo sugan maaha nebigu ma odhan sala allahu alay wasalam sanad saxiixoo nebiga laga hayaa ma jiro laa asla lahu waa jirtaa asar saxaabada qaar laga soo wariyey oo macnahaasoo kale tilmaamaya nebigu ma raalli noqon doono iyadoo cid eh, ummaddiisa ka midii ah ay naarta ku sugnaanayso ibnu cabaas laga soo wariyey laakiin isaguna ma asixin waa daciif mawquufka la soo wariyey laftiisu waa daciif marfuucuna dee asalba male markaa ku kadsoomin nebiguna calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu raalli ka yahay raalli buu ka yihi raalli ahaanshaha nebigu wuxuu raacayaa raalli ilaahay waayo maadaama uu allah jecel yahay allahna uu atiicayo dee siduu markaa allah raalli ku yahay ayaa nebiguna raalli ku noqonaya ayaa nebiguna raalli ku noqonaya macnaheeduna ma aha hadduuba sugnaan lahaa in laga tilmaamayo axad ummaddayda ka mida lama cadaabaayo muraadku maaha oo ummaddii waxaa loo qaybiyaa ummatulijaaba iyo ummatu dacwa oo gaalada marka in la cadaabo iyagoo ummatu muxamed ka mida dee qacan nebigu oo ku raalli inuu ku raalli noqon waayaana ma dhici karto cadaab abadiya in gaaladu marka ay galaan nebigu calayhi salaatu wasalaam raalli buu ka yihi ummatulijaaba haddii la eegana bacdi ka mida in marka cadaab ay soo maraan wayna cadaabka ku waarinna waa ka raalli nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin hadduu sugnaan lahaa waxaa lagu xambaari lahaa axad ummatulijaaba ka mid oo tawxiid ku dhintay inuu naar ku waaro inaanu ku raalli noqonayn dee allahna yeeli maayaba ya oo cid ahlu tawxiidi naarta kuma waarto abadal aabaad ee waa laga soo bixiya calaa kulli xaal ma sugnaa inaga filan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in ummaddiisa markaa u ducaynaayey oo hinta uu ooyayna raxmadu ummaddiisa u naxariisanayu ahaa khayrkana la jecel yahay una ducaynaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa allah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu jecel yahay una u ballanqaaday inuu raalli gelin doono qur-aankana dee waaba lagu sheegayba suuratu duxa aakhirkeeda ayuu allah u ballanqaaday inuu marka waxa weeye ilaahay raalli gelin doono walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa xadiiska afar boqol iyo koob iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo toddoba iyo soddon ah وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار mucaad ibnu jabal waxa uu sheegay wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa haddaan mucaad ahay ridfa nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga mid xaggiisa dambe ku sugan bimacnaa daabadda fandambeedkeeda mid ku sugan baan ahaa daabadda uu nebigu saaran yahay calaa ximaarin dameer korkii yan saarnay anigu fandambeedka aan ku sugnaa buui fandambeedka markaa dameerka aan ku sugnaa fa qaala waxau yidhi yaa mucaadu nebiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam mucaadow hal tadri maa xaqu llaahi calaa cibaadih hal tadri ma garanaysaa maa xaqu llaahi muxuu yahay xaqa allaah calaa cibaadihi addoommadiisa allah xaqu ku leeyahay muxuu yahay wamaa xaqu lcibaadi xaqa addoommadu maxay yihiin addoommada xaqoodu muxuu yahay cala allah ay ku leeyihiin oo ku mutaysteen qultu waxaan idhi haddaan mucaad ahay allah wa rasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa aclamu u aqoon badan oo cid walba uga aqoon badan qaala nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam fa ina xaqa allaahi cala alcibaadi xaqa allah addoommada ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay allaha caabudaan walaa yushriku bihi shay'a allahna aynay waxba ugu shariig yeelinoo la wadaajinin wa xaqa alcibaadi cala allah addoommadu xaqay ku leeyihiin cala allaahi allah ay ku leeyihiin oo ku mutaysteenna anlaa yucadiba waa inaanu cadaabin man laa yushriku bihi shay-an midaan allah waxba ugu shariig yeelin oo aan cid kale wax la wadaajinnin wuxuu la khaaska yahay aan cid kale la siinin oo cid kale la caabudin inaanu cadaabin xaqaasay ku mutaysteen addoommaduna allah anlaa yucadiba inaanu cadaabin man laa yushriku bihi shayan midaan allah waxba ugu shariig yeelin allah inaanu cadaabin yani cadaab marka ay ku waarayaan aanu cadaabin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow afalaa ubashiru nnaasa dadka ma ugu bushaareeyaa qaala nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa tubashirhu ma ugu bushaaraynin fayattakilu dabeedna ay tala saartaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labadu isku waafaqeen xadiis kale oo shabbaha soo aragnay laakiin tafaasiisha ay ku kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa marka labada masaleba isku mar inuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam mucaad labadabana waxaa ku sugan yani marka laa tubashirhum fayatakiluu yani macnahaas in laga fahmaayo in bushaaradii khawfa alitikaal inay tala saartaan oo camalka ka tagaan in bushaarada looga daynayo marka de haddii aan inay tala saartaan oo camalka ka tagaan looga baqayn waxaa ka imanaysaa bushaarada loo bushaarinayo la diidi maayo saasaa ka imanaysa xadiiskan waxaa laga qaadanayaa xaqa allah ku leeyahay addoommada waa inay allah caabudaan inay allah u shariig yeelin waa xaqullahi cala alcibaad xaqa addoommadu ku leeyahayna waa inaynu cadaabin cidaan u shariig yeelin haddaba waxaa jirta dadka qaarkood aan shirki la imanin in dunuub lagu cadaabo waa dhacdaa axaadiistana waa ku soo aroortay dadka ahlulkabaa'irka bacdigood baa dee naarta gelaya laakiin waxaa looga jeedaa cadaab abadi ah kuwaana la cadaabi maayo cadaab abadiya la cadaabi maayo hmm. si kaleo culamada qaarkood ay u dhigaanna waa jiraa tawxiidka hadduu dee markaa yahay mid eh, xoog badan oo dee marka waxaweye kaamil oo dhammaystiran eh, dunuubta marka waxaweye kabaa'irta laftooda ku israari maayo ku israari maayo marka cadaabkii waxawe dhammaan waa ka wada badbaadaya laakiin tawxiidku hadduu naaqis noqdo oo nuqsaani ku dhacdo oo dunuubta kabaa'irtu ay rifaan oo uu noqdo naaqis uu noqdo aan waafi ahayn marka waxa weeye shay cadaabi waa iman karaa laakiin cadaabkii lagu waarayey ma imanaayo markaana cadaabkii lagu waarayey markaana ma imanayo halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk